cid bani aadamoo wax ku dari karta ma ah lianna waxa weeyaan malaayiin anusakh malaayiin ariwaayaat yaa kulligeed madbuud ay tahay hal xaraf haddii lagu daro waa la koobay xadiidka dhan waa la ogyahay riwaayata abi daawuud binisbati lihada alxadiid riwaayat annasaa intay ku khilaafsan tahay hal xaraf waa la ogyahay marka wax laguma dari karay bixamd illaahi bacda tadwiin الsunati wa taqriirihaa wa calaa riwaayaatiha wax laguma dari karo laakiin culumtan waxay u tiilay zaman ariwaaya imaamu shaafici markuu joogay weli tadwiintii rasmiga lama gaarin sunanta badigeed lama qorin oo maa kaanat tazaalu tuktabu wa tuqra'u cala algayb marka waxau lagu leeyahay idaa sharika hadduu la wadaagsadane ahla alxifdi dadka xifdiga u saaxiibka ee fi lxadiidi hadduu kula wadaagsadane waafaqa xadiidahum xadiidkeedu inuu waafaqaa la raba lianna waxaa yar baa lagu leeyahy xadiid nin ogla keliyahay waa yaryahay ninka xadiidkan wariyo axaadiidta wariyo waxaa la fiirinaya axaadiidta badan ee dadka kale xadiidkan uu warinaya axaadiid badan oo lala wadaagsadaa jiro markaasaa leey ninkaan riwaayaadkan u wariyey xadiidkan naftigiisana dad kale ay wariyeen bal aan isu bandhidhigno aan sub yani aan muqaarana ku samayno aan isu bandhigno aan aragna markaan dadkan ahlu xifdiga inuu waafaqay iyo inuu khilaafay haddii aan aragno dadkii ahlu xifdiga ahay say wax u wariyeen inuu u wariyey waxay asiga uu ku waafaqana waa laga qaadanaa axaadiidtiis keli la noqdayna waa laga qaadanay laakiin haddaan aragna axaadiidtii lala wadaagsaday inuu dadkii ahlu xifdiga khilaafsanayo axaadiidta dadkaas khilaafayna waa la diidayaa wuxuu la keli aadana waa laga tegaya lianna waxaa noo cadaaday xifdigiisa inuu daciif yahay idaa sharika hadduu wadaagsado idaa shaaraka macnihii saasay ka dhigan tahay ahla alxifdi dadka xifdiga lagu yaqaano fi lxadiidi hadduu la wadaagsado macnaha la wariyo waafaqa xadiidahum xadiidkeeda inuu waafaqa la raba bariyan haddana inuu beri ka yahay ou ka maran yahay min an yakuuna mudallisan inuu yahay baa haddana la raba ninkaas wax warinaya inuusan mudallis oo ceeb qaryo inuusan ahayn mudallis waa ceeb qaryo mudallis macnihiisa waxa waaye mudalliskoo yuxadiu sheekaynayo canman shaksi ka waramaya laqiya ou la kulmay maa xadiidka warinaya lam yasmac ousan ka mari maqlin minhu min dalika الshaks oo wayuxadiثu sheekaynaya can الnabiyi nebigana ka waramayo maa yuxadiثu hiqaatu dadka hiqaadka waxay warinayaan khilaafahu si asiga u warisay aan ahayn can الnabiy ay ka warinayan mudlis waxaa lagu magacaabaa waa baab min abwaab almusطalax yani mudlis min atadliis waxa waay ikfaau caybin fi lisnaad luqa ahaan ceyb isnaadka ku dhex jirta isnaad waxaa la yidhaahdaa xadaanaa fulan can fulan can fulan can الnabiy tiridaas ragga la tirinaya isnaad baa la yidhahda ama ariiq waa lagu magacaaba isku mid weeyaan marka isnaadkaas ceeb ku jirto ninka qarinaya la yidhaahdo waxaan kugu miaalinayaa maala aniga oo kale yaa nin raawi wax ka warinayo nin sheekh ahaan leeyahay ninkaas sheekha ah axaadiid badan baa lagu yaqaanaa axaadiidtii maalan uu sheekhaas warinayo ka soo qaado in ay tahay laba boqoloo xadiid aniga tilmiidkiisaan ahay labadii boqoloo xadiid boqol iyo sagaashan xadiid baan ka maqlay tobankii kale intaanan ka maqlin baa sheekhi kala tagnay ama sheekhi baaba dhintayba ayib marka muxuu noqday ninkan waa nin sheekha aan la kulmay axaadiidna aan ka maqlay ayib tobankii xadiidoo sheikaas ou lahaa oo aniga ani asiga aan ka maqlin yaan waxaan raadsanaa cid kale oo ka maqashay asiga marka sheekh kalaa ii warinaya tobankii ilaan aniga ma dhihi kara tobankii xadiid fulaana ii sheegay liannahu asiga kama aanan maqlin markaasaan waxaan leeyahy nin kalean ka warinaya sheekhi baan haddana kasii warinayo marka labadii boqol saasay igu dhammaystirantay laakiin markaasaan waxaan samaynaa labadii boqoloo xadiidoo dhan baan waxaan ka warinaya ra'san can isheikh waxaa la rabay tobankan oo aan sheekha ka maqlin inaanan sheekha ka warin oon cidkii kaloon ka maqlay aan cadday ninkan wuxuu isleeyahay ma adoo sheekhaan lagu yaqaano riwaayaadkan maad cid kale u maraysaa ceeb weeyaane nin adiga kula mid ah inaad sheekhaadii axaadiidiisa usoo martid wax dhici kara maa iska iskaxada marka waxaa laga yaabaa ninkan oo tobanka xadiid aan ka maqlay inuu daciif iska yahay ayib marka maxay noqonaysaa riwaayatu raawi tadliiskii canman laqiya canhu waa ninka sheeka aan wax ka wari yaan wax ka warinaya bimaa lam yasmachu minhu waxuusan ka maqlin oo toban xadiid aan ka wariyo hayo muuhiman annahu samicahu waxuna haddana u ekaysiina wax sheeki ka maqlay oo waxaan leeyahay an can muxamed aan leeyahy maala can muxamed ibni ismaaciil oo kale ayaan leeyahay cantaas waxaa weeyaan siiqa litisaalna waa tahay inqiaacna waa tahay marka ma dhahi karayo xadaanii sheekh haddaan ihahdo nin kadaab ah noqonayn oo beenlow e maba dhici karta inuu sameeyo ama samictu ma dhahay laakiin wuxuu adeegsanaa siiqa oo hadduu la yimaadana been aan ku noqonaynin markii kor laga fiiriyana ninkiin waxaa laleeyahay waa fulaanoo caadi waa sheekhiisi axaadiituu ka wari jiray unbuu ka wariyey saasaa laleeyahay marka waxaan qariyey toban xadiid oo aan sheekha ka maqlin ninkii aan ka maqlay baan qariyey marka waxaa ku jira xadiidkaas waxaa ku jira inqiaac lianna waxa waaye tobankan ciddaan ka maqlay oo dhanaa maqan marka inqiaacna waxa waa caybun min cuyuub lisnaad xadiidka hadduu munqaic yahay daciif weeyaan marka mudliskaasaa la yidhaahda ninka iqada ah waa nin mudlis inuusan noqonin baa la rabaa riwaayat raawi can man laqiyahu wa samica minhu maa lam yasmachu minhu muhima anahu samicahu yaa la yidhaahdaa musطalax haddaad rabtid baabkeeda kafiir ayb marka wa an eh, haddana ka beri a min an yakuuna inuu ahaado mudlisan inuu ahaado beri ka ah saas mudlisku noqonaa yuxadiu wuxuu waramayaa caman sheekh buu ka waramayaa laqiya ou la kulmay oo wax ka maqlay maa ou ka warinaya lam yasmachu minhu wuxuusan sheekhi ka maqlin ou leeya sheekha ii sheeg marka hadduu dhihi lahay sheekha ii sheegay xadaanii ou samictu beenlow buu noqon lahay laakiin waa in lagu daraa muuhiman anahu samicahu oo macnaha waxaa weeyaan alfaad uusan beenna ahayn aanan ku caddayn inuu been sheegaa loona malaynaa inuu ka maqlo uu adeegsanaa qaalo oo kale haddaad tidhaha qaala shaykhu haddaad tidhaahdo beenka ma aadan sheegin sheekha hadalkan waa yiriyey laakiin adigaan sheegin ninkii sheekha hadalkaas kuu soo wareejiyey ninkaan xaaladaada ka warqabin waxau leeyahay sida boqol iyo sagaashankii ugu maqlay tobankaana sheekuu kaga maqlay buu leeyahay tadliis marka waa xun yahay imaamu shaafici dadka aada u necab buu ka mid ahay qolabaa waxay yidhaahdeen shucba xataa lian asniya axabu ilaya min an udallisa fi lxadiid yani inaan zina sameeya iiga fiican tadliis inaan sameeya marka tadliiskaas dad yar yaa yaa sameeya muxadisiinta ka mid ah oo la yaqaano kulligood waa la koobay waxaan gaarayna boqol qofood waayo inta axaadiidka nabiga warisay quraabata halaaثata cashara alfa raawi weeyaan inta mudalisiinta lagu tilmaamayne waxa weeyaan boqol ma gaarayso kulligood waxaa lagu klmi lagu kulmiyey kitaab yar oo la yidhaahdo tacriifu ahli الtaqdiisi bimaraatibi اlmawsuufiina bالtadliis dadka ayagaas mudalisiinta ayaa darajaad usii kala baxay nin tadliiskiisa uu yar yahay oo laga aqbalay nin tadliiskiisa laa yudalis ilaa can hiqa nin tadliiskiisa aan la aqbalayn darajaadkaas oo dhan xaafid ibn xajar baa iska leh ayb tacriifu ahli taqdiisi bimaraatib اlmawsuufiina eh, bitadliis min aruwaati bitadliisi baa la yidhaha ayb eh, wayuxadiثu haddana ka waramaya can الnabiyi ma shayka waramayo yuxadiثu hiqaatu dadkii hiqaadka ahay ay ka waramayaan khilaafahu su si u wari maahayna si kale can الnabiy salى الlahu عalيه wasalam ayib wayakuunu haakadaa sidaasoo kale waa inuu ahaadaa man fawqahu raawigaas kuu warinaya dadka ka sareeya yani isnaadkan hadduu sheikhi saas noqday shayku shaykhi waa inuu saas noqdaa shayku shaykhi waa inuu saas noqdaa ila الnabiy salى الlahu عalيه wasalam ila صaxaabi intii laga gaaro saas waa inuu noqdaa wayakuunu haakadaa saas waa inuu noqda man fawqahu ninkii ka sareeyo miman xadaahu xataa yuntahaa bilxadiidi xadiidki intii laga gaarsiiyo mawsuulan xaali oo kii xariiray ila nabiy sala allahu alayh wasalam cid kasta oo xadiidka laga warinayo waa inay saas ahaataa aw ilaa intii laga gaarayo aw ilaa man intii shaksi laga gaarayo untuhiya bihi isnaadkii oo ku dhammaado ilayhi shaksigaas duunahu nabiga ka soko ama haddii xadiidkan xadiid maba ah waa qowl saxaabi haddou qowl saxaabi noqdo waxaa loo baahan yahay sidii xadiidka nebiga loo warin lahay in asna lagu wariyo oo isnaadkaas nin kastaba waa inuu iqa ahaada xaafid ahaada mudalis uusan ahaanin sheekiisana saas u ahaada sheekiisana saas u ahaada wahaakada adiga waxa weeyaan musanifka wuxuu rabaa inuu kaaga sheekeeyo shuruud alxadiidi asaxiix waa taa shan shardi weeyaan an yakuuna alisnaadu muttasilan oo inqiaac inuusan ku jirin oo micnaha an yasmaca kullu raawin man fawqahu ilى الnabiy aw ilى الصaxaabi inuu ahaado an yakuna alisnaadu mutasila wa an yakuuna araawi haddana waa inuu ahaado raawiga cadlan ayb cadlan waxaa soo geli karo bimacnaa an yakuuna hiqatan xaafidan labadaasaa isla imaanaya cadlan saas weeyaan ayib wa an yakuuna khaaliyan min ashuduudi wاlcilati haddana waa inuusan cillo ku jirin ama shaad cillo iyo shaad waxaa laga yaabaa meel kale ay ku imaan doonaan shuruuda xadiidka saxiixa uu leeyahay kuwaasaa ugu muhiimsan musanifka intaasbu hadda kuu sheegaya waxa uu leeyahay lianna kula waaxidin mid kasta oo minhum min aruwaati xadiidka ku warinaya ka mid eh muhbitun xadiidkii ninkii sugaya waayo liman xadatahu ninkuu u waramayo iyuu xadiidka u sugaya wuxuu leeyahay xadiidkan aan kuu sheegay sidaasaan u maqlay muhbit liman xadatahu oo waxa waaye shaykhii yuxadidu litilmiidihi wa muhbitun haddana wuxuu sugayaa calaa man xadatha canhu ninkuu ka wariyey oo sheekhiisii ah wuxuu leeyahay shaykhayga saasaan ugu maqlay adna saanaan kuu soo gaarsiin marka waxa weeyaan ninkaan u dhaxeeyo labadii waxaa laga rabaa inuu sheekii wuxuusan dhihin uusan ka warinin waa laga rabaa oo sheekhi soo ugu maqlay oo u wariyo haddana sheekha soo ugu maqlay waa inuu tilmiidkiisa ugu wareejiyo saasaa laga rabaa falaa yustaqnaa lagu kaaftoomi maayo fii kulli waaxidin minhu mid kastoo ayay ka mid e amaa wasaftu waxaan kuu soo tilmaamay lagama kaaftoomayo oo sheekh kasta waxaa laga rabaa shuruudaas aan kuu sheegay ayaa laga rabaa fa qaala marka ninkii qaa'ilkay wuxuu yidhi fa awdax lii waxaad ii caddaysaa min haadaa midkaan waxaad iiga caddaysaa bishayin iigu cadday lacallii waxaa mudan akuunu inaan ahaado bii bidaalika shay shaygaas asiga eh acrafa kii ogaal badan minii aniga bi haadaa midkaan aan ka ogahay wuxuu leeyahy waad ii sheegtay xadiidka saxiixa ah shuruudda looga baahan yahay waad ii sheegtay oo ay tahay an yakuuna hiqatan xaafidan daabitan limaa yuxadidu bari'an min atadliisi caaliman bimaa yuxiilu lmacaani waxaasoo dhan waa fahmay laakiin wuxuu leeyahay aniga takhasuskayga xadiid ma ah ninkii qaa'ilkaa dhahay laakiin waxaad iigu caddaysaa baab kale oo baaba tafsiir ama fiqhi ama culuum kale ah oo aan fahmi karo iigu cadday baa layidhi faawdax lii ii cadday min haada ay mimaa dakarta lii bishayin iigu cadday lacallii waxaa mudan akuunu inaan ahaado bihi bidaalika shay acrafa inaan garaoga inaan aada u garanaya minii aniga bi haadaa xadiidkan inaan kaas ka garanayo yaa dhici kartee wax kale iigu miitaali maxaa yeelay waa likhibratii bihi shaygaas oon iigu miitaali kuleeyahan aada u aqaanaa iyo wa qilati khibratii khibradaydaa yar aqoontayda bimaa wasafta waxaad ii tilmaantay oo filxadiidi aan ku khibro leeyahay yar xadiidka khibradaydaa ku yare wax kale igu mihaali buuri waa likhibratii bihi bidaalika shay baan ku khibro leeyahay iyo wa qilati khibratii khibradayda yar bimaa aan ku aqoon leeyahay yar oo wasafta aad iisoo sifayso fi lxadiid waxaad xadiidka aad iigu tilmaantay khibradaydii waa yar tahay laakiin fanni kale iigu mihaali faqultu lahu waxaanuu iri buuri aturiidu ma waxaad doonaysaa an ukhbiraka inaan kuu waramo bishayin inaan kuu waramo yakuunu haada xadiidkan uu ahaanayo qiyaasan calayhi mid looga qiyaas qaato xadiidkan shay aad ugu qiyaas qaato asal oo xadiidka farac noqda maad iga rabtaa qaala wuxuu idhi nacam qultu waxaanu idhi haadaa xadiidkan aan kaaga hadlayo aslun fii nafsi asaaba asal eh falaa yakuunu ahaan maayo qiyaasan calaa gayrihi shay kale asal uma noqon karo xadiidkii farac ma noqon kara baa leeyihi lianna alqiyaasa adcafu min alasl maxaa yeele qiyaaskaabu waxaa laga raadiyaa sunnada nebiga wax lagu qiyaastaa maaha ayada wax loogama qiyaasto marka waxaa layidhi macdiratan yani arrintaas ma keeni kari inaan xadiidkii nebiga farac ka dhigo shay kalena asal aan kaaga dhigoon aan sunnadii nebiga saas kuga caddeey wax dhici karaya ma ah saasaa la yidhi waa daqiiq weeyaan qaala wuxuu idhi ninkii falastu ma ahi uriidu kii doonaya an tajcalahu shaygaas inaad ka yeeshid qiyaasan walaakin mahilhu waxaad ii miithaalisaa xadiidkii calaa shayin igu mihaali oo min ashahaadaati ka mid ee eh, markhaatiyaasha alatii shahaadaadkaoo alcilmu bihaa ogaashada ida lagu ogyahay caamun ay caamto dadoo dhan ay yaqaaniin marka wuxuu ihi aniga kuma dhahayo xadiidkii farac ka dhig ee shaygii qiyaas waaba ka badashay ninkii tilmiidkaha markii horena waa ogolaado oo waxaa layihi inaan sunnada nebiga qiyaas kaaga dhiga maad rabtaa haa buu yihi markii arrinta ku caddaatahay wuxuu ihi maya saas ma rib meesha kale iiga bedel buuri laakiin miithaal keli ah ood iigu cadaysadaan doonay qultu waxaanuu yidhi buuri imaamu shaafici qad yukhaalifu xadiidkii inuu khilaafaa la arkaa ashahaadaati shahaadaadkii oo markhaatidii weeyaan fii ashyaa inuu ku khilaafo wayujaamicuhaa inuu kula kulmana waa la arkaa fii gayriha yacni meelo qaarkeedna shahaadaadka iyo cilmiga xadiidka waa iska soo dhacaya meelona way ku kala tegayaan ninkaa marka madkhal buu helay uu ka galo qaala wuxuu ihi wa ayna yukhaalifuha intuu kaga khilaafayo xadiidka shahaadaadka meeshuu ka khilaafiyey sheeg qultu waxaanu yiri buuri imaamu shaafici aqbalu waxaan aqbalayaa fi lxadiidi xadiidkii macnaha fii riwaayati lxadiid waxaan aqbalayaa alwaaxida hal shaksi oo keli ah iyo walmar'ata nin keli ah walaa aqbalu waaxidan aqbali maayo mid oo minhumaa ka mide eh, waxdaw keligiis fi shahaadati aqbali maayo xadiid nebiga markuu yahay hal saxaabi hadduu ii sheego ninka taabica waa inuu ka aqbala hadduu hal taabici ka wariyo taabici taabici waa inuu ka aqbalaa naagihii dumarkii sidaas oo kale waay caaisha umu salama axaadiid badan bay wada wariyeen marka xadiidka nebiga looma shardiyo tiro looma shardiyo sidii muctasilada iyo wax lamid ay yidhaahdeen ma ah oo nin iyo naag haddiiba shuruudii xadiidka saxiixa loo dhigayba ay ka soo baxaan oo xifdigii amaanadii cadaaladii caalima bilmacaani itisaalu sanad duuna ashuduud walcilla intii dhammeed hadday ka baxdo qofkaas waa laga aqbala laakiin la dhihi maayo ninkaan ninkaanaa dilay yaa markhaati nin keligiis anaa markhaatia ah lagamaga yeela laba qofood ugu yaraan waa inuu ahaado dumarkii meelo badan laga aqbalayn ayb marka walaa aqbalu waaxida minhumaa dumar ninkii keligiisa iyo dumarkii aqbali maayo waxdahu keligiis fi shahaada taas waa laysku waafaqsan yahay wa aqbalu fi lxadiidi waxaan aqbalayaa xadaanii fulaana ii sheegay can fulaan can fulaan ilaa nebiga laga gaaro idaa lam yakun haddousan ahayn shaksigaas xadiidka warinaya mudallisan haddousan ahayn walaa aqbalu fi shahaadati markhaatidana aqbali maayo ilaa samictu aw ra'aytu aw ashhadanii ninki inuu yidhaahdo ninkaan fulaan yaa fulaan sidaas yidhi anaaba maqlaybo asoo dhahaya sidaas samictu laakiin waxa weeyaan fulaan wuxuu ii sheegay fulaan kale wuxuu iiga sheegay inuu fulaan yidhi ninkaasaasaan yidhi lagama yeelay marka anaaba ninkaan maqlay saan lahay aw ra'aytu ninkaana ninkaan dilay anaana markhaati u aho waa arkay inaad tiraa aw ashhadanii ashhadanii waa maxay ninkii waxawaye shahaada cala shahaada waxa lagu magacaabo ninkan baa wuxuu leeyahay fulaan baa wuxuu arkay ninkaas oo xoolo ninkaan ka dayntay markaasuu wuxuu markhaati iga dhigay shahaadadiisi inaan aniga ka ximbaaro liannahu adaa meeshii qaaligow jooga tegi kartay adiga tag shahaadadayda adaan kugu ximbaaray ashahaada cala shahaada la yidhaha waa imaan doonta ayib wuxuu leeyahy musanifka watakhtalifu laxaadiidu axaadiidta waa iskhilaafaysaa fa aakudu bibacdihaa qaarkeedna waa qaadanaya istidlaalan anoo daliishanayo haddii axaadiidta iskhilaafto qaarkeedna waan qaadanaya qaarna waan ka tegayaa laakiin qaarka aan qaadanay waxaan u qaadanayaa istidlaalan bikitaabin ilaahay kitaabkiisa oo ayiday aw sunnatin sunnadii oo ayiday aw ijmaacin ijmaacan oo daliishanaya aw qiyaasin wa haadaa laa yu'khadu bihi midkaan lama qaadanayo fi shahaadaati haakadaa laguma qaadanayo walaa yuujadu fiihaa shahaadaatkin lama helayo bixaali yani sidaas ninkaan inuu run sheegayo aayad qur-aan maa uu daliil ah ma dhahay laakiin xadiidkan inuu run yahay waxaa uu daliil ah aayaddaas macnaheedu waafaqay baa la dhehi laakiin haddii liya ninkaan waxaanu markhaati ka noqday ninkaan inuu run sheegayo maxaa uu daliil ah sunnatu rasuulillaahi lama dhahay liannahu hadalkaan ninkaan asiga inuu sheegay waxaa lagu rumaysan karaa in cadad loo helo inuu qofkaan nin tiqa u yahay keli ah laakiin loo raadin maayo qofkaan hadalkan uu markhaati ka noqday in aayo qur'aan ama xadiid lagu ayda loo raadin maayo xadiidkasa waa khilaafsan yihi ayib musanif waxau leeyahay uma yakunu basharun dad waxay ahaan kadaan bashar bimacnaa basharun kaiir sida hadda bacdnusaq ay qabto dad badan baa la heli karaa kulluhum dhammaantooda tajuuzu shahaadatuhu markhaatidiisa ay bannaan tahay wala aqbalu xadiidahu dad badan oo markhaatidooda la aqbalayo riwaayatahum lilxadiid aan la aqbalaynin baa buuxa baa layidhi ayib maxaa yeelay waa min qibali maa shay yani xaggiisa yadkhulu fi lxadiidi waxa badan oo xadiidka laga dhex heli karo oo min kahrati alixaalati macnihii doorintiisa badideeda ah iyo wa isaalati bacdi alfaadi almacaani macaanida alfaadeeda qaarkooda la dooriyo imaan karta awgeed yaa dad badan inaan riwaayadooda la aqbalin bay inagu kalifaysaa laakiin ninkaan dhahay wax baan markhaati ka ahay maanta fulaan baa fulaan labaatan shilin ka dayntay waa iska sahlan tahay xifdi dheeraad iyo alfaad uma baah marka wuxuu leeyahay waxyaalaha isku khilaafsiin waxaa ka eh wax badan oo dad badan oo shahaadadooda la aqbalayo oo xadiidkooda la aqbalin baa badan lianna macna alxadiid waa daqiiq oo wuxuu u baahan yahay in ixaalada macnaha laga ilaaliyo waxa macaanida doorinayo iyo alfaada wax doorinayo oo haddana lakala ogaado intaasoo dhan waa uma huwa xadiidkii yujaamicu shahaadaati shahaadaadkii buu la kulmayaa fii ashyaaa buu kula kulmayaa gayri maa wasaftu waxaan kuu soo tilmaamay waxaan aan ahayn fa qaala marka ninkii wuxuu idhi amaa maa qulta waxaad sheegtay oo min anlaa taqbala inadan aqbalin ah alxadiida aadan aqbalin ilaa can hiqatin xaafidin nin hiqo oo xaafid mooye nin kale aad xadiid ka aqbalin xaafidkaoo caalimin og bimaa yuxiilu wax bedelaya macna alxadiidi fakamaa qulta sidaad tiri waa arrintaas waa kuu ogola haleeli imaamu shaaficiyo wixii hore hore aad u sheegtay haddaan fahmaye markaad shahaadadii igu mihaalitaan fahmaye waxaad hore u soo sheegtay oo aad tiriyey xadiid riwaayadiisa nin laga aqbalaya ma jiro ilaa can hiqatin xaafidin caalimin bimaa yuxiilu macna alxadiidi aad tiriyey fakamaa qulta saad u soo sheegtay waa waa ogolah ee falima lam taqul maxaadan u dhihin haakadaa sidaas oo kale fi shahaadaati markii shahaada nin uu markhaati kacaana maxaad udhihi waysay an yakuuna hiqatan xaafidan caaliman bima yuxiilu lmacaani maxaad udhihi waysay asiga oo kan adigu qayday faqultu waxaan u idhi buu idhi ina ixaalata macna alxadiidi xadiidka macnihiisa oo la bedelo akfaa asaa qarsooni badan min ixaalati macna shahaadati shahaadada macnaheedoo la bedelo waxaa aada ugu qarsoon oon lagu baraarugayn xadiidka macnihiisaoo la gediyo wa bi wa bisababi haadaa midkaan sababtiisa yaan ixtadtu aan u dadaalay ixtiyaad baa laga keenay fi lxadiidi baan u dadaalay biakthara wax ka badan mima xtadtu bihi waxaan u dadaalay inta ugu badan fi shahaadati markhaatida intaan u dadaalay in ka badan xadiidka u dadaalo waxaan idhi waxaan u shardiyay shuruud badanaan xadiidka u shardiyay aan shahaadada aan u shardinaynin liannahu shahaadada wax dhacay ama wax la arkay weeyaan qofkii wixii maanta meesha ka dhacay siduu u dhacayn u sheegay waa u sahlan tahay laakiin xadiid nebiga laga wariyo oo laga yaabo safaxaad inuu gaarayo ee kulligeeda macaani daqiiqa ou yahay qofki inuu sidiisa ula yimaado waa adag tahay wabittaali shuruud badan baan u ziyaadi buu leeyahay hadal cad weeyaan faqultu waxaanu idhi buu ihi ina ah, ixaalata macna alxadiidi xadiidka macnihiisoo la bedelo akfaa asaa qarsooni badan min ixaalati macna shahaadati shahaadada macnaheeda in la bedelo waa ka qarsoon yahay wbihada wbisababi hada yaan ixtadtu waxaan u dadaalay fi lxadiidi biakara wax ka badan mima xtadtu bihi waxaan u dadaalay fi shahaadati shahaadada inta aan u dadaalay in ka badana xadiidku u dadaal sidaa daraaddeed qaala ninkii qaa'ilka wuxuu ihi wahada kamaa wasafta midkaanna waa sidaa tilmaanto waan ogolahay walaakinii ankartu waxaan kugu inkiray buu yidhi imtinaacaka intaasaa mafcuulkia ah, intaa kale waa iska soo dhex gasheen walaakinii aniga ankartu waxaan inkiray imtinaacaka adiga reebtoonitaankaada min an tuqallida inaad saarsatid aad diidday athiqata ninkii hiqada aheyd oo fa tuxsina adanna bihi in asiga aad danniga u wanaajisid aad diiday baan aan kugu inkiray oo falaa tatrukahu aadan ka tegin yarwii inuu warinaayo ilaa can hiqatin uu yahay maahine wain lam tacrifuu anta aday aadaba garanin waan kugu celin doonaa inta aan ka soo tegay laakiin macnaha hore inaad garatid waxaa weeyaan ninkii qaa'ilkaa wuxuu leeyahay adiga waxaan kugu diiday inaad shardisid ninka shaykha adiga kuu ah inuu hiqa caalim xaafid daabit ou yahay hayru mudallis caalima bimaa yuxiil macaani sheekhaada inaad u shardisid kuuma diidani laakiin waxaan kugu diidana aan kugu inkiray buu buuri sheekhaada sheekha kusii xigo ina intaasaa looga baahan yahay aad i tiraahdaan kaa diidanay maxaa yeelay ninkaan soko haddouba hiqo yahowba wanaagsan yahay maad dhahdid ninkaan hiqada asaa iga kaafiyey ninka oo wax ka warina aniga raad raadin maayo ninka ii wari hadduuba nin fiican yahay kaasa iiga filan maad maadahdid buuri laakiin waxaan kuu diiday inaad tiraahda nin kastoo isnaadka ka mida ah waa inan ogaada inuu iqa caalim caalim xaafid inuu yahay taasaan kugu diidanay buu yidhi ninkaan hadalka intaasunbuu ujeedaa laqbada u fiirso qaala wuxuu ihi wahaada kamaa wasafta sidaad iisoo tilmaantay waay walaakinii ankartu waxaan kugu inkiron kugu diiday idaa kaana haddii uu yahay man yuxaddathu canhu ninka xadiidka laga warinayo hiqatan hadduu yahay ninkaas ninka adiga kuu warimaayo oo fa xadatha ou ka waramo can rajulin ou ka waramo rajulkoo lam tacrif aadan garin anta adiga hiqatahu ninka uu ka wariyay hiqadiisa ma aadan garin imtinaacakan kugu diiday ninkaas inaad ka reebtoonaatid min an tuqallida iqa ninka hore oo iqada ah inaad taqliidsatidoo asaa iiga filan aad tiraadid aad diidaan kaa diiday buuri oo fa tuxsina danna bihi ninkaas horo iqada ah aad danniga u wanaajisidoo tiraadid ninkaas hore haddouba iqa yahay kan dambe raad raadi maaye saas ina tiraadid kugu ayaa kugu fiicneed marka taas aadan dhihinaan kugu diiday oo falaa tatrukahu aadan kad yeelin yarwi inuu warinayo ninkii iqada eed ilaa can iqa maahin maxaad u ictiqaadi waysay ninkaan hore hadduuba iqa yahay maxaad u dhihi waysay ninkaan iqada ee nin kaloo iqa mooye nin kale ka wari maayo maxaad u dhihi waysay buu yidhi in lam tacrifu aadaban garanine anta adiga ninkaas aadba garanine maxaad iqa ugu soo qaadi waysay ood u leedahay in kartaa maxaad u leedahay baa le waa ninkii waxa weeyaan hadalkii aad buu u adkaystay arrintii markii uu kala baxday baa imaamu shaafici waa ugu soo ballaaray faqultu lahu waxaan u idhi buu ihi ara ma aragta ama ara iiga waran arbacata nafarin afar qofood ee cuduulun caadiliin ah fuqahaa haddana fiqi oo cilmi yaqaan shahiduu markhaati kaceen calaa shahaadati shaahidayni laba qofood markhaatigooda ku markhaati kaceen bixaqin xaqna ku markhaati kaceen xaqoo lirajulin u sugnaaday calaa rajulin ugu sugnaaday a kunta ma ahaa laheed qaadiyan midkii xukminaya bihi bidaalika alxaqi oo walam yaqul ousan dhihin laka adiga alarbacatu afarta kuuma ayna dhihin ina shaahidayni labadii shaahidayn cadlaani waama kuuma dhihin iiga warnaa l waa arrin aada u cajiib leh ninkan maadaama shahaadada uu garanayo shahaadadiyaa loogu miitaaliyay waxaa la yidhi haddii ay dhacdo laba qufood oo laba nin inay shay markhaati ka noqdaan nin lab ka soo qaado laba nin baa waxay markhaati ku noqdeen ninkaa ninkaa inuu dilay waa xaq nin kale u sugnaaday ninka lagu sugnaaday markaasaa waxay markhaati ugu dhigeen ay yidhaahdeen afartiinaa nin waxaan idiin markhaatidii annaga aan haynay ooan saarsanayn naga ximbaara way bannaan tahay in markhaati nin laga qaado afartii ninaa la yidhi markhaatidaa naga qaadee waxaa jiraa laba nin yaa markhaati waxay ka noqotay ninkaan ninkaan xaq inuu ku leeyahay ninka qaadiga saas u sheega marka ninkii qaadiga ahay wuxuu leeyahay afartiinaan caadiliinta waaban idiin aqaanaaye labadii nin oo oo oo markhaatidii hore ahayd xaalkoodii ka warrama marka wuxuu leeyahay waxaa la yidhi haddii ay tahay qof caadil ah wuxuu qof kale ka wari aan la weydiinaynin afartii nin oo caadiliinteed caadilnimadooda lagu kaaftoomaya mase labadii in la raadiyo waa inay caadiliin ahayn in kale taasaa la weydiye marka waxaa xaqiiqaho nin kasta uu ogol yahay ou noo imaan doonaa afartan caadiliinta waal adinka waa idiin naqaanaa laakiin labadaas nin caadilnimadiisa ma ogtihiin mase maya hadday ayga soo guuriyaan oo yidhaah inay caadiliinaanahay ognahay macnihi waxay noqonay qof kastaba in la ogaado caadinimadiisa in laga maarmayn hadday yidhaahdeen anaga ma naqaan laakiin saana shahaadadaana nagula ximbaaray waxaa leeyahy iska tagahe shahaadada waxay u baahan tahay labadii qofood waxyihii in lasoo ogaado marka taas waxay u daliil tahay shaykhu shaykhi cadaaladiisa waxaa loogu baahan yahay sidii labadii shaahid cadaaladooda in la ogaado loogu baahnaayo saasun baa loo jeeda faqultu lahu waxaanu yidhi ara'ayta waxaad iiga warantaa arbacata nafarin cudul afar qofood oo caadiliin fuqahaa haddana fiqi yaqaan shahiduu markhaati kaceen calaa shahaadati shaahidayni laba shahaado laba nin oo shaahidayne markhaatidooday soo ximbaarsadeen bixaqin markhaati kacay lirajulin u markhaati kacay calaa rajulinku markhaati kacay akunta ma ahaan leed niyabow qaadiyan bihi ninkii ku xukminayo oo walam yaqul ama walam taqul laka alarbaca afartana kuuma dhihin ina shaahidayni labadii shaahid cadlaani waa kuuma ina dhihin maxaad ka yeeli lahayd qaala ninkii wuxuu ihi laa maku xukmi lahayd walaa aqdacu bishahaadatihima shahaadadoo labadii qofood waxna ugu goy maayo shay an ugu goy maayo xataa acrifa cadlahumaa inay caadilintiihintaan ka ogaado imaa bitacdiili alarbacati lahumaa ima bitacdiili arbacati afarti inay caadilnimeeyaan oo yidhaahdeen dadkaasi waa dad caadiliin lahumaa labadoodii wa imaa bitacdiili gayrihim iyo dad kale in ay taskiyeeyaan oo yidhahdeen dad la yaqaano waa aw macrifatan ama aw macrifatin aw bimacrifatin in macrifo la helo macrifadoo minii aniga xaggay ka ahdo qaadiga ah bicadlihi ma aan ku cilmi leeyahay ayb hadalkii waa cadiye faqultu lahu imaamu shaafici waxaan u iri bowri walima lam taqbalhumaa labadaad shahaado maxaad u aqbali wayso cala almacnaa calaa jihati almacna macnihii horo maxaad jihadeeda u aqbali waysay aladii macnahoo amartanii aada i fartay an aqbala calayhi inaan ka aqbalo alxadiida sow adiga ima dhihin maadaama sheekhaadi hiqa ou yahay kaas ku kaaftoon shaykhu shaykhika waxaa ka raadinin maadaama shaykhaan hore hiqa uu yahay niyada uu wanaaji kaas ou ka warinaa hiqa unbau noqonaya maxaad adiga soo saasi maadan dhihin anigana waxaan ku leeyahay afartaan maxaad ugu kaaftoomi waayse caadilnimadoodii ood u raadinay labadaas caadilnimadoodii marka haddii labada afartan ay ku deeqaynin in labadii caadilnimada la ogaado sidaas oo kalea sheikhaan wax ii wari caadilnimadiisa aysan iiga deeqaynin sheekii wax kasii wariyey sidaas ayaa macnihi u taalo faqultu lahu waxaan uri waliman lam taqbalhumaa labadii qofood maxaad u aqbali waayse shahaadadoodii cala almacna aladii cala almacnaa maxaad u aqbali waayse macnihii aladii macnahu amartanii adii amartay an aqbala calayhi xadiida macnihin xadiidka inaan ku aqbal ahay maxaad kan u aqbali wayso oo fataquula aad tiraadid lam yakunuu ma aha liyashhaduu kuwa ximbaarsanaya markhaatigii ilaa calaa man shaksi mooye kuwa asigaba acdalu caadil ah cindahum agtooda maxaa saas u dhihi waysa maxaad u dhihi waysa afartaa nin labadii nin shahaadadooda ma soo ximbaaranin ilaa waxay ogaayeen labadaas inay caadiliin yihiin sidaa daraaddeed ma weydiinayn maxadadii wayso oo aad u tiri afartoodii waa inan weydiin ninkaas caadil labadaas caadil ma yihiin ama cid kaloo caadilnimadooda yaqaana ama ninka qaadi waxaad u shartisay saasaa loogu qeydiyey waa hadal aada u qiimo badan ayb faqaala wuxuu yihi qad yashhaduuna waxaa dhici kara inay markhaati kacaan calaa man shaksi ay ku markhaati kacaan huwa asigaba cadlun cindahum ayaga agtooda caadil ku ah iyo wa man shaksi inay ku markhaati kacaan carafuhu ay garteen oo walam yacrifuu cadlahu ninkii baa wuxuu yihi sababta afartoodii aan u diiday waxaa dhici karto dadkii shahaadada afartaanka soo qaadeenoo labada ah inay cadaaladooda ogaayeen waa dhici kartaa ama labadoodii unbay yaqiineen laakiin walam yacrifuu cadlahu inay caadiliil ahaayeenna ma ogo marka falamaa kaana haadaa midkaan markuu yahay mawjuudan kii joogo fii shahaadatihim ayaga markhaatiyaalkooda lam yakun lii iima bannaano qabuulu shahaadati man shaksi shahaadadiisa inaan aqbalo shahiduu calayhi ay ayuku markhaati kaceen xataa yucadiluuhu intay asigaas ay ka taskiyeeyaan ow acrafa aan ka garto cadlahu asiga caadilnimadiisa iyo wa cadla man shaksi caadilnimadiisa shahida cindii aniga markhaati kacay agtayda calaa cadli gayrihi ayb walaa aqbalu aqbali maaya buu ihi tacdiila shaahidin nin shaahide tacdiilnimadiisa taskiyadiisa calaa shaahidin nin shaahid kale ou taskiyeeyey alaa walaa aqbalu aqbali maaya tacdiila shaahidin nin shaahid ah oo la taskiyeeyo calaa shaahidin nin shaahidka makhaati ka soo kacay caadilkaasoo cadala shaahidu shaahidka uu macnaha taskiyey gayrahu oo walam acrif cadlahu cadligiisa aanan ogaanin ninkii qaa'ilka ahaa wato hadalkan ula jeedadiisa waxaa weeyaan ninkan qaa'ilkaoo imaamu shaafici hadalkuu dhahaya wuxuu sheegay sababta afarti shahaadadii laba qofood ka soo ximbaartay uu diidaa waxay tahay laba shay midkood buu yidhi waxaa dhici karto dadkaas ay markhaati ka soo qaadeen inay caadilimiin ku ogyihiin waa dhici karta inayna ku ogeeno iska yaqaaniin dad ahaan inay u yaqaaniin laakiin cadli ayna ku ogeenna waa dhici kartaa saas markay jaha ay tahay oo labadaas ixtimaal ay jirto marka iima bannaano inaan qof shahaadadiisa aqbalo ilaa nin ay taskiyeeyeen ama cid kale ay teskiyeysay ama ninka qaadiga uu ku og yahay haddayba labadaas ixtimaal gaari karta xaqa bani aadamka idoo loo dadaalayo yaan leenahay dadka shahaadada aad ka soo qaadeen ama adinka taskiyeeya ama cid taskiyeysa u keena ama qaadi yaqaana in intaa ay caadiliyiha u geeya saasaa laleeyahay baa falamaa kaana haadaa midkaan markuu ahaaday mawjuudan fii shahaadatihim lam yakun lii iima banaano oo iima aha qabuulu shahaadati man shaksi shahaadadiisa inaan aqbalo shahiduu calayhi ay ku markhaati kaceen xataa yucadiluuhu yani dabcadaa kala hormarisa laamta oo iyo damiirka way kala horeeyaan laamta macal wadato daalkay ku xigtaa xataa yucadiluuhu aw acrafa intaan ka garto cadlahu ninkaas inuu caadil yahay aan ka garto iyo wa cadla man shaksi caadilnimadiisa shahida cindii aniga markhaati ka calaa cadli gayrihi ninka dhahaayo fulaan waa caadil ninka i dhahaayo waa inuu asiga naftigiisa caadilnimadiisa haddana aan ogaada yacni waxaa weeyaan ninkii markhaati kacay nin taskiya waa in la helaa oo shahaadadii asalka ahayd haddii asiga la waayana ciddii ka soo qaado aniga ii keentay ayadana waa in cid tuskiyeysa haddana loo helaa walaa aqbalu aqbali maayo buu ninkii qaa'ilka ahay tacdiila shaahidin nin shaahid eh, taskiyadiisa aqbali maayo calaa shaahidin nin shaahid kale wax ka soo qaaday shaahidkoo caddala shaahidu ninkii shaahidka uu taskiyay hayrahu niman asiga ahayn oo walam acrif cadlahu tan dambe waxaa lagala jeedaa nin baa nin kale markhaati nin baa shaygaan markhaati ka ah shaygaas oo markhaati ka yahay asiga qaaliga ma tegi kara nin kalaas ku ximbaara weyl adiga iga igagey marka tacdiilu shaahidin calaa shaahidin weyla shahaadada ninkaas ka soo qaaday haddii midkaas asiga oo la taskiyeeyo midkood haddii la taskiyeeyo midkaas la taskiyey asiga naftigiis ninkii kala taskiyey ka yeeli maayo buur macnaha aniga waxaa idhi ninkaasa shahaada igu soo ximbaaray waana caadil aniga haddii layga aqbalo asiga in loo tago lidaa ninkaan shahaadada aad ku soo ximbaartayna muxuu yahay asna waa caadil marka tasalsulkaasaa ka ima laakiin waxa weeyaan walam acrif cadlahu ninkaas oo ninkaan kala taskiyeynayo inuu caadil yahay haddii anigoo qaali haddaanan ogeyn weeyaan cibaaro oo iska rakika ah weeyaan faqultu waxaan u iri buu ihi imaamu shaafici faalxujatu fii haada xujada midkaana oo laka adiga aada leedahay xujanadaan adiga aada caddaysatay oo afar qufood shahaadadoodood ku diiday hadday dad kale ka soo qaadaan tahay faalxujatu fii haada midkaan aan soo sheegna xujadiisa oo laka adiga kuu sugnaatay saasay ka dhigan tahay xujay kugu tahay oo maxay xujo kugu tahay fii an laa taqbala inaadan aqbalin khabara asaadiqi ninka runta sheegaya khabarkiisi caman ou ka warama inaad aqbalin jahilnaa sidqahu runtiisa aan ka jaahil noqon ninkaan aan naqaano runtiisa aan naqaano khabarka uu noo sheegay inaadan ku kalsoonaanin oo uusan kaaga kaaftoomin ninka kuu sheegay runtiisa inaad ogaatid ninkaan runta noo sheegay waxaan leenahay saxiix adiga saadiq baa tahay laakiin runtaada aad noo adiga aada leedahay naga deeqi mayso ninka adiga aada ka warisay oon runtiisa aanan aqoonin naga deeqi mayso ee maadaama adiga haddaad aad tahay nin run sheegayo ninka kale in la fiiriyo looma baahna dhiimayna baan leenahay laakiin runtaan aday ku anfacaysaa ninka kaa sareeyo sheekhaada ane runtiisa waa inaan ogaanaa taas bay noqonaysaa ayb wاnnaasu dadkii min an yashhaduu inay markhaati kacaan calaa shahaadati man shaksi shahaadadiisa carafuu cadlahu caadilnimadiisa ay garteen ashaddu ayagaa darnaan badan taxafudan dhowrsanaasho minhum min annaasi bay ka dhowrsanaan badan yihiin min an yaqbaluu inay aqbalaan ilaa xadiida man shaksi xadiidkiisa mooye carafuu ay garteen sixata xadiidihi xadiidkiisa inuu saxiixi ayb tanna wuxuu u jeedaa musanifka cibaarada macnaheeda asalkeeda waxay ahayd dadka inay ximbaarsadaan dad markhaatidooda inay ximbaarsadaan ayna ogeen cadaaladooda inay ka dhowrsadaan yaa badan oo waxay ka badan tahay dhowrsanaashadaas qof kastoo xadiid warinaayo walow owba ogaanin ninka xadiidka u warinaayo inuu yahay nin iqa oo xadiidkiisa la aqbalay iyo in kale inuu iska aqbalaa badan macnihii waxay noqonaysaa in xadiidka warintiisa aan dadka aad ayna ugu dadaalin inuu ninka xadiidka u warinayo nin xadiidkiisa la aqbala inuu yahay iyo in kale aada uguma dadaalan say ugu dadaalaan markii markhaati lasoo guurinayo dadka laga soo qaaday inay caadiliin say ugu dadaalaan saas marka hadday tahay waxaa laasim noqonaya dadka xadiidka wariya dhan in la raadiya hadda lafdiga saas ma aha laakiin macnihiia saas lafdiga meesha ku qoran waxa weeyaan dadka cadaalada lagu yaqaano shahaadada laga soo ximbaaraa sida looga dhowrsado yaa badan haddii loo fiiriyo dadka xadiidka warinayo oo aan ka dhowrsanaynin ninka xadiidkiisa la aqbalayo inuu yahay iyo inuusan ahayn yaa aan inaan ka dhowrsanaynin baa badan oo xadiidka jaanibkiisa dadka aada uguma dadaalaan saasun bay macnihi tahay waannaasu dadkii min an yashhaduu inay markhaati kacaan calaa shahaadati man shaksi shahaadadiisa carafuu cadlahu ay gartaan inay guuriyaan waxaa fiicnaan laheyd in la yidhaahda min an yashhaduu calaa shahaadati man lam yacrifuu cadlahu qofkii cadligiisa aqoonin inay cadaaladii soo guuriyaan yaa ashaddu taxafudan aada inugu dhowrsadaana badan minhum min annaasi bay ka dhowrsa badan yihiin min an yaqbaluu inay aqbalaan ay ka dhowrsadaan ilaa xadiida man shaksi xadiidkiisa mooye carafuu sixata xadiidihi xadiidkiisa inuu saxiix yahay ay gartaan ay ku kaaftoomaan oy saas ku dhowrsadaan baa yar yaa macnaha taasaa badan oo waxaa ka yar nin caadilnimadiisa aan la aqoonin xadiidkiisi shahaadadiisa lasoo qaada yar taas macnihii marka faqradan wuxuu kugu caddaynaa faqrada ku xigto ou leeyahay wadalika ana arajula rajulkii waxaa dhici karto yalqa arajula ninkii kale inuu la kulmo yuraa calayhi la arkaya siyama alkhayri khayrka calaamaadkiisa ay ka muuqato waxaa la yaabaa nin muxadid ah nin kaleoo muxadid ah oo khayr uu ka muuqda inuu arko oo fa yuxsinu danna malihiina ou u wanaajiyo bihi bidalika arajul oo fa yaqbalu xadiidahu xadiidkiisa u aqbalo wa yaqbaluhu ou haddana fa yaqbalu xadiidahu xadiidkiisa u aqbalo wa yaqbaluhu waana aqbalayaa wahwa asagana laa yacrifu xaalahu aanan garanayn nin wuxuu arkayaa calaamo fiican iyo haybad iyo libis ay ka muuqato mana yaqaano inuu caadil yahay daabit inuu yahay xaafid inuu yahay inuu yahay ma yaqaano waxaa laga yaabaa hay-adiisaas inuu ku kadsoomo uu xadiidka ka wariyo oo fa yadkura markaas ou sheego anna rajula nin yuqaalu lahu loo yidhaahdo fulaanu yaxadaanii kadaa ii sheegay inuu iska yidhaahdo aniga ninka ii sheegay ma ogi laakiin nin fulaan la yidhaahdo yaa xadiidka ii wariya imaa calaa wajhin inuu ugu wariyo weji oo yarjuu ou rajaynayo an yajida inuu helo cilma dalika alxadiidi xadiidkaas asiga cilmigiisa cinda hiqatin nin kaloo hiqa uu ka helo oo fayaqbalahu aw aqbala can ihiqati ou ka aqbalo waxaa dhici karta buu leeyahy markuu warinay bal ninkan waaba nin socde horta xadiidka ka qabso asoo og xadiidkaas asiga ah in la aqbalaynin liannahu ninka uu ka wari xaliis lama yaqaano marka waxaa dhici karta markuu ninkan ka qabsana inuu yidhaahdo xadiidkaad ka wariso waxaa laga yaabaa nin kale oo hiqa ah isla xadiidkan ka hesha oo xadiidkan marka ou noqdo ninka laga aqbalayo hiqadaas kanna ou noqdo markaan ariiq oo taqwiya ou noqdo marka taas hal suuro waay imaa calaa wejhin inuu ugu wariyaa dhici karto wejigoo yarju ou rajaynaya an yajida inuu helo cilma dalika alxadiid xadiidkaas asigaa cilmigiisa ula jeedadiisa cinda hiqatin aakhar macnaha nin kaloo hiqa oo fayaqbalahu can hiqa xadiidka uu ka aqbalo wa imaa an yuxaditha xadiidkaas inuu waramo wa imaa an yuxaditha inuu waramo macnaha sheekeeyo bihi bidalika alxadiidi calaa inkaarihi diidda asoo ula jeeda iyo watacajubi minhu la yaab waxaa dhici kartay ninkan inuu ka wariyo markuu warinaayo cilmigan ninkaan aad ka warinaya aad ku intifaacdeed ma dhahay laakiin laakiinba ninkan weyn oo suuradiisa iyo haybadiisaan u muuqato wuxuu warinaayo bal arag inuu ula jeedo calaa wajhi inkaari watacajubi minhu inuu ula jeedo وإma bغflaة fi اxadiiثi canhu وإma bغflaةi inuu gu wariyo fi اlxadiiثi canhu ninkaas laga warinaayo hilmaan ku dhacay oo inuu iloobo ninka loo baahan yahay nin laga wariyo inuu hiqo yahay oo inuu iska iloobo uu ninkaan iskaga wariyo oo markaa hilmaan ku dhaca ninkaas taasaa dhici karta buuri musanifku wuxuu leey walaa aclamunii mana ogi laqiitu axada inaan la kulmay qatu hori beriyan ka beri ah min an yuxadita inuu yani ka wariyo can hiqatin xaafidin nin hiqa oo xaafid inuu ka wariyo iyo wa aakhara yukhaalifu io nin aan hiqo ahaynoo khilaafsan waxaa la yidhaahdaa muxadisiinta qaacida ay dhigtana waxaa la yidhaahdaa eh, idaa idaa kunta tarwi faqamish yani marka hore iska jamciso wax allaala wixii gacantaada ku soo dhacay waidaa kunta tu'addii fafatish xadiidka marka dad kale aad u gudbinay axaadiidtii oo dhan markaad faraha ku soo dhigtay marka waxaad u fadhiisataa shaadhayntooda marka waxaad dhici karto ninkaan maanta safarka ah oo fulaan fulaan la yidhaha horta xadiidkiisa ka wari markaad heshid yaa waxaa laga yaabaa inaad heshid culamadii kula noolaay ninkaas nin yaqaano haddii laguu sheego lida nin la yaqaano xaafid oo cilmi badan waayo alxamdu lilahi alla cilmigiisa igama fakanin waad haysata haddii laguu sheego nin xun inuu ahayne dhibkuuma hayso marka markaa dadka kale axaadiis usheegna jaanibaad isaga bixinaysa marka waxau leeyahay dadka culamada oon oon aniga lasoo kulmay ma arkin bowri nin caalim ah oo beri ka ah inuu dadkii iqaadka ana ka wariyo haddana dicaaftana uu ka wariyo marka asoo ula jeedo inuu horta wax dhan gacanta ku dhiga markaas kadibna oo kala shaandheeyo faqultu waxaanuu iri buuri fii haadaa midkaan maa yajibu calaya midkaan waxa igu waajibay weeyaan faqultudaasaa iska joogto bilaahi tacaala tawfiiq sal musanifu raximah llahu tacaala fafacaltu في hada maa yajibu calay waxaan ku soo dhex jirnay daliilkii imaamu shaafici uu sheegay oo ahaa haddii aan u baahday ninka sheykha ah ee xadiidka aan ka warinay inuu hiqo ahaado caalim ahaado xaafid uu ahaado bimaa yuxiilu lmacaani Eh, caaliman bima yuxiili macaani u ahaado intaas aan ninkaas eh, sheekhaan u shardiyey intaas oo kale waxaan ugu baahanahay ninka sheekhiisa ah ee asiga uu ka sii wariyana intaas oo kale inaan ka helaan u baahanahay buuri ninkii qaa'ilkaa imaam shaafici ee dooda ay dhexmaraysaa wuxuu ku yidhi haddiiba ninkan uu hiqa oo caalim oo xaafid ou yahay maad asiga ku kaaftoontid oo aad tiraadid ninkaas in la raadiyo kanaa iiga filan kan haddaan hiqadiisa ogaaday hiqada hiqo kale unbuu wax ka wariyaa wax kale kama wari maad dhahdid tii baa laga soo jawaabay oo ayadoo miithaal ahaan ninka wuxuu yaqaanay oo fiqhiga ah ama shahaadadii ah yaa loogu jawaabay miithaal aan laga baxsan karaynin ee ah haddii ay shuhuud afar la helo markhaati cid ay leedahay ay soo qaadaan waxaa la leeyahay afartiina waa idiin naqaanaaye laakiin nin labadaas ninoo shahaadada asalka iska leh cadaaladooda ma taqaanin haddii ay ma yidhaahdaan hadalkooda wax laga deeqi maayo oo la dhihi maayo nimankaan haddayba hiqan yihiin kuwa kale looma baahna lama dhahay saas hadday tahay xadiidka in loo dadaalayaa ka sii habboon fafacaltu fii haadaa midkaan waxaan sameyn maa yajibu calayh wixii aniga igu waajibaayo buuli oo walam yakun ma aha buu le imaamu shaafici dalabii aniga raadintayda aan raadiyo calaa macrifati sidqi man shaksi runtiisa inaan ogaada aan raadiyo xadathanii xadiidkan ii waramay biawjaba calaya mid iga waajibnimo badan ma aha min alabii aniga raadintaydo daalika midkaas calaa macrifati sidqi man shaksi runtiisa inaan ogaada aan raadiyi fawqahu shaykha ii sheegay kan kasii sarreeya liannii aniga axtaaju waxaan u baahanahay fii kullihim dhammaantood ruwaadka dhan oo isnaadka ku jiro ilaa maa shay baan ugu baahanahay axtaaju ilayhi shaygaas aan u baahanahay fii man shaksi laqiitu aan la kulmo minhum ayay ka mid ah lianna kullahum dhammaantooda muhbitun khabaran khabar buu ii sugayaa aman shaksi buu iiga sugayaa fawqahu asiga ka sarreeyo iyo waliman duunahu ninkii ka hooseey hadalkii horay taakiid u tahay musanifku wuxuu leeyahay haddii ay dhacday intaasoo dhan ninka ah inaan ugu baahday taas xaajada ayada ah wuxuu ku leeyahay waxay ii tusinaysaa oo ii adkaynaysaa xaajada ninkaas aan u qabo shaykha ah inaan ogaado cadaaladiisa iyo iyo iqadiisa kama owlaysno oo kama habboono inaan sheekha kaloo asiga u sii warramayn sidaasoo kale aan u raadin maxaa yeelay nin kastoo xadiidka warinayo kan horena waa iigu sugaya oo anaa ka maqlay buu leeyahay kii sheekha oo tilmiidkiisa ahayna wuxuu leeyahy ninka anaa u warramay marka waxaan u baahanahay sheekhana waan u baahanahay man fawqahu waa u baahanahay ninka ka hooseeyana waan u baahanahay buuri khulaasadii waxaa loo jeedaa rajul kasta oo min rijaali اlisnaadi min almusanifi ila الnabiy salى اllahu alayh wasalam in la ogaadaa loo baahan yahay ilaa xaalo keli a lasoo istinooday oo saxaabada ah ajmaca ahlu الsunnati jamiica ana asaxaabata kulahum cuduul marka haddiiba ninkaa inuu saxaabi yahay aan ogaano raadinin uma baahno la dhihi mayno ninkaan iqa mau ahay xaafid mau ahay bimaa yuxiilu lmacnaa ma dhehayno laakiin faman kaana duuna asaxaabati yaxtaaju ilaa tanqiim wa ayib aan kugu celiyo walam yakun ma ahaanin buu le imaamu shaafici alabii aniga alabkayga addalaa'ila aan dalbay tusaalayaalka calaa macrifati sidqi man shaksi runtiisa aan raadiye aan dalbay xadaanii ii waramay xadiidka biawjaba calaya mid iiga waajibnimo badan ma ah min alabii aniga dalabkayga daalika midkaas aan dalbay calaa macrifati sidqi man raawi runtiisa loo ogaado fawqa fawqa man xadaanii ninkii ii sheegay ninka kasii sare inaan runtii ogaada iigama runtiisa ogaado waan u baahanahay fii laa ma axaju ilayhi waxaan laqiitu minhum ayaga aan ogaa lianna kullahum dhammaantooda can anabiy caman fowqahu asiga ka sarreeyo shiikhiisa ah walimanna waa u sugayaa duunahu tilmiidka ah marka waa loo wada baahan yahay in la ogaado macrifatu xaali ruwaati jamiican min awali sanadi ilaa muntahaa walidaalika waxaa weeyaan xadiidka oo saxiixaasaan ku sheegnay waa inuu ahaado riwaayaة اlcadli can milih min أwali الsanadi ilى muntahaahu min gayri shuduudi walaa cila in laga helaa la rabaa marka imaamu shaafici sida uu leeyahay bidaayaat اlmusطalax bay ahayd laakiin hadda ajmac calayhi اlmuslimuun inay khilaaf ka joogin ninkan sheekha maadaama aad u warantay waa asiga wixii ka sareeya saa kaa kaafinay marka yani waxaa u baahan cilmigan waxaa la yidhaahdaa haddiiba naqli uu yahay cadaalat ruwaad bay u baahan tahay marka waxaad arkaysaa qiso badan oo cid kastaba cidday jeceshahay siday rabtay war ugu warisaa marka waxaad arkaysaa akhbaar badan qolo kasta sheikh bay ku xiran tahay ama qolobay leedahay ninkaas waxaa laga yaabaa wuxuu kaaga warinaya ashyaa insaanka caqligiisa xataa uusan rumaysan karin yani taana waxaa weeyaan inaan aqbalaahu wax waajib